allahuma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wasidna cilman watuqan yaa rab alcaalamiin allahuma salli wsalim wbaarik wancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyinina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin bacdu waxaan kusoo jirnay kitaabkeenii naxwadaha waxaan soo dhigannaa cashirkan inoogu dembeeyey macaani xuruufiljar xuruufta wax hoos dhigta macnahooda sooma ahayn isimka waxaan u soo qaybinay saddex qaybood ismun daahir iyo ismun mudmar iyo ismun mubham isimkii daahirka waxaan waa sideed xabo sideed weeye soomaa isimka mudmarkaana waxaan idhi waa lixdan isimka muhamkaana soddon iyo sideed weeyaan baan baansodaas maa lixdanka sideed tobanka ismka daahirka waxaa weyaan idhi isim mufrad mutasarif isim mufrad hayru mutasarif jamcu taksiir mutasarif jamcu taksiir hayru almutasarif almuhanna jamcu lmu'anath asaalim jamcu lmudakar asaalim alasmaa alhamsa mudmarka saddex baanu qaybinay mudmaru rafca mudmaru nasba iyo mudmaru alkhafda soomaa mudmaru rafca waa laba qaybood muttasilu rafca iyo munfasilu arafca muttasilu rafca waa labiyo toban darabtu darabna darabta darabti darabtuma darabtum darabtunna daraba darabat daraba darabuu darabna munfasilkuna waa labiyo toban ana naxnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya huma hum hunna damiirkan nasbadaah waa labaataniyo afar mutasilun nasba iyo munfasil mutasilku waa darabanii darabana darabaka darabaki darabakuma darabakum darabakunna darabahu darabaha darabahuma darabahum darabahunna munfasilkiisuna intee weeye waa labiyo toban iyaaya iyaana iyaaka iyaaki iyaakumaa iyaakum iyaakuna aye qaa'ibkiisa iyaahu iyaaha iyaahumaa iyaahum iyaahunna mutasilulkhafda asna waa labiyo toban xabe keliya waana labiyo toban mutasil oo xidhiira soo maa maxaa ka bilaawda bi bina bika biki bikuma bikum bikunna bihi biha bihima bihim bihinna meeshaa bacd ah lagu bedelan karaa ama isim ama isim baa lagu bedelan karaa soo maa kitaab oo kale maxaan dhahaysaa kitaabii kitaabuna kitaabuka kitaabuki kitaabukumaa kitaabukum kitaabukunna aye kitaabuhu kitaabuhaa kitaabuhumaa kitaabuhum kitaabuhunna baaraka allaahu fiik waay intaas waa haystaan soomaa calaamaatul eh, isim oon soo dhiganay isimka waxaa lagu gartaa baan in la hoos dhigo ama al la raaciyo ama tanwiin la saaro ama xaraf wax hoos dhiga uu ka hormaro soo maa xuruuftii wa hoosdhshardi maahan mukhasab baa isimku in kulli calaamadahoo dhan laga helo suu isim noqdo ma ahan hal calaamadoo ka mida ah hadduu yeelo maxaan leenahay waa isim weeyaan baarak allaahu fiikum xuruuftan waxaan idhi min shan calaamood bay leedahay afar miyahayd shan macaanid shan macno ah, sax shan macno ayay leedahay ilaadu waxay leedahay hal macne saa intaan ka baranna hadda min ilaa can waxaan idhi hal macnaa u samaynay min ilaa can markaasa marna soomaa calaana waan soo dhigano waxaan calaana isticlaa weye soomaa baarak allaahu fiikum ayaduna waa isticlaa halkaa markay noo marayso ayaa waxaan leenahay fii waxaan ka bilaabay min ilaa can calaa baa ku xigta soomaa inuu fii ku xujiye ahayd ma ka booda musuu soo socdaa soo socotaa ya fi kuma jirto soomaa waayahay fi waxay faa'iidaysaa laba macne oo ah sabab inay sheegto iyo in shay gudihii ay sheegto tusaale dakhaltu fi lbeyt dakhaltu waxaan galay filbeyti guriga gudihiisa warkaa waa ku dhacay soomaa filbeyt guriga gudihiisaayna ant war kumee filmasjid macnaheedu maxaa weeye gudaha masjidka gudaha masjidkan ku jira somaan haddaan ku dhaho ayna anta min almasjid macnaha waa ka soo socdaa marka xaruuftu faa'iidada weyn waxa weeye hadalka inay kala hagto hadalkay kala habeenaysaa waa fahamta soomaa marka fii macnaha way faa'iidaysaa waxay kaloo fii faa'iidaynaysaa sababta shayga inay kuu sheegto xadiiskii nebigu wuxuu ahaa anna imra'atan dakhalat innaara fii hiratin anna imra'atan haweenay ayaa dakhalat innaara naarta waxay ku gashay fii hiratin sabab bisad darteed maxaa naarta geliyay islaanta bisad bay xiratay markaasaysan fasixiin oo bisadu ay eh, soo cunto xashaash alard dhulka waxyaabaha kibijaaga waxaa iska soo cunto wayna xabistayoo cuntona ma siin marka maxaan idhi taa darteed sababtii ayay waxay ku gashay yaa sababtii sheegaya meesha ku jira fii marka fii laba macane shay gudihiis iyo shay iyo shay sababtii xarfulbaa waxaan idhi wuxuu faa'iideeyaa sabcata umuurin tufiidu sabcata toddoba xaba ayay faa'iideynaysaa lix ka ayuu sheikhu noo sheegayaa kow asababiya maqlaysaa miya maqli maysaan miyaa albaabka iska xicodkiibuu qaadanaya iska xia asababiya shay sababtiina kuu sheegto waana tan ugu badan bima kaanuu yagsibuun soomaa eh, eg fii quluubihim marad fazaadahum allaahu marada walahum cadaabun aliimun bima kaanuu yakdibuun ilaahay wuxuu yidhi fii quluubihim marad nimanka munaafiqiinta qalbiga maxaa ka buuxa xanuun fazaadahum allaahu marada allana wuxuu u kordhinayaa eh, xanuunka walahum waxay leeyihiin cadaabun aliim bay leeyihiin sabab sabab maxaa cadaabka u keenay bimaa kaanuu bisababi maa kaanuu yakdibuun beeninta ay beeninayaan darteed ayay hee cadaabkaa ku leeyihiin soo maha yaa darteed noo sheegaya ba'da waa macnaha koowaad macnahaada waxa weye alisticaana shay aad kaalmaysatay ayay tilmaamaysaa katabtu bilqalam qalin ayaan wax ku qoray macnaheedu katabtu mustaciinan bilqalam anoo qalin kaalmaysanayaan wax qore waaya dahabtu waan tegey bisayaara gaari anoo kaalmaysanaya fii lama isticmaalo dahabtu fi sayaara ma jirto dahabtu fi sayaara ma jirto maxaan bimustaciim waa kaalmeen markaad soconaysid markaad tegaysid dee gaari baa kaalmaysanaysa biaa'ira diyaarad baan ku tegay bisayaara oo kaal waa mustaciin bedel ama tabdiilkaa tidhaahdiidba shay shay lagu bedelayo ishtarow biaayaati illaahi amanan soomaan ishtaraytu waxaan ku soo gatay aljamala ratigii bidirhamin dirham baan bixiyo markasta bada waxaa la raacinaya waxaa la bixinaya adi kaa tegaya waxaa soo qaadaynsida bada raacin maysid ishtarow waxay u iibgeeyeen wey ku soo gateen biaayaati maxay suuqa geeyeen biaayaati illaahi maxay ku soo gateen amanan qaliila waxay suuqa geeyeen ayagu wateen maxaa weeye aayaadkii ilaahay soo maahan marka bacd waxay tilmaamtaa laba shay oo la kala wareejinayo haye can macnaheedii bay sheegtaa oo mujaawasada ahayd saala saa'ilun baa weydiiyo wey bicadaabin waaqicin can cadaabin cadaab xaggii cadaabkaasoo waaqicin dhacya wey lilkaafiriina ku dhacaya laysa lahum daaficuka macnihii maca maca macnaheedu muxuu ahaa shay shay la socdo soo ma ahayn ayadana way faaiisa waxaa dhahaysaa ishtaraytu alfarasa biwaladihi ilmihiisi baa la soo gatay baa dhahaysa ay maca hee waladihi wey warkaabaa ugu dambaysa waxa weeye bimacnaa min min macnaheedii bay faa'iidaynaysaayo oo waxaad leedahay iisha waxaad leedahay sharibtu waxaan ka cabay bimaai nahr ay min waa min oo kale min maai nahri baan xoogaa ka caba wey intaaba isku daro bacda sababta shayga ugu muhiimsan oo faa'idaysa waxa weeye inay sabab sheegto iyo in lahee wax la kala bedelo waaye inta haddaan ka tagno waxaan nii tadkhulu lbaawu cala ismi daahiri lafdan wa maxalan waa intii shalaaan soo dhiganay iyay kala mid tahay mintii soomaam isimka daahirka markay ba'du galayso lafdigiina hoosdhigiyana way ku dhawaaqaysaa booskii hoosdhigana way dhigaysaa tusaale muxuu leeyahay miaal katabtu bilqalami alqalam ismi daahira maya waa isim haye yuu ka siiyaa ismi daahira ism weeye waa daahir yuu daahir ka siiyaa ismun mufradun mutasarif soo haahey mar hadduu ismi daahira yahay ba'na ay gashay laba shaqay qabanaysaa hoos dhigii inay muujiso qala mi qaala mi hoosdhigaa in lagu dhawaaqo waa lafdan qalam oo isimana inuu ba gadaashay dhacay wuxuu ku fadhiyaa boos hoos dhigan warkaa ma ku dhacay markase u icraabaynaa katabtu waa ficilun albaa'u xarfu jer alqalami ismun majruurun waa isim lagu hoos dhigay bilbaa'i lagu hoos dhigay ba baa hoos dhigta yani waa inaa fahamta haye hoos dhigiina wuu muuqdaayo waa bi alqalami haye waan sheegnay intaasuu noo qoray hadda soo maa toddobuu noo sheegay lix buu noo qoray hadda yani khasab maaha in kuli la wada sheegee marrab kasta kitaabka intaan ka marayna ayaan sheegaynaa waa fahamta haddii hadda laisku wada furo kulli madaxa ku xanuunaya waa marka kitaabka maadaama bilow uu yahay kulli lama wada qaadan kara waa in qayb laga tia waaya miaalka fiiriye tadkhulu baabu badu waxay gashaan cala alismi lmudmari iyo maxallan duuna lafd macnaheedu muxuu yahay damiirku iyo isimka mubhamkaay labadaasi xarakada markaa wataan bay haystaan oo daystaan oo lagama bedelo laakiinse maxay imaan karaan boos hoos dhig ayay imaan karaan waa intaas maxallan duuna lafd tusaalaha bal fiiri marartu waxaan soo maray bika adiga soomaa marartu waa ficil iyo albaau xarfu alkaaf balfiiri u abtiri kaafka koo waa damiir yuu ka yahay mutasil xarakadu hadda haysto maxaa weeye mabniyun cala alfatx qaar baa hurda hurda qaar ku jirta soo jeeniso isku day inaa ila ahrida aharfahmaysaa ila akhri cashar maxaan leenahay waa damiir oo mutasil ah muxuu wataa hadda mabniyun cala alfatx booskee hoos dhigan yahay ayaa inoo caddaynaya ba oo xaraf wax hoos dhigaa ayaa ka horaysa warkaa ma ku dhacay waaya ayadoo ismu ishaara gasha fiiri marartu bihaada amase wa anta adiguna xillun bihaada albalad soomaan marartu waa ficil iyo faacil albaaw hee albaau albaau xarfujar haye alhaa maxaan haysaa litambiih waa baraarug wey baraarug haado haye daa u abtiri daa ismu ishaara mabniyun cala asukuuni wakaa codkaana waka ha seexan see ku garanayaa inaan casharkii fahamto waa inaa codkaaga hee codkaaga waa inuu isoo gaaraa warkaa waa ku dhacay soomaa waaya taasna wataa xarafka kaafku xoogaa inuu ka duwan yaha kuwii hore bal fiiri wuxuu ku yidhi xarfu lkaafi yufiidu macnayni laba macno ayuu faa'iideeyaa kow attashbiih shay hee laba shay laysku ekeysiinaayo tusaale muxammadun kalasad muxamed hee waa libaax oo kale yaa wax loo ekeysiinayaa libaaxa libaaxa ah loo ekeysiinayaa kaafuka ee la socoto waa inuu ku badnaadaa waxa la raba in la okeysiiyo maxamed iyo asadka xaggee kala mid yaha dee geesnimo somaaha yay ku badan tahay libaaxa waaya marka waxaan leenahay kaafkaasi wuxuu tilmaamay muxamed inuu u egyahay libaax uu u egyahay xagee uga egyaha magar shaarbaha iyo timahayo maya hee xagga geesinimada warkaa waa ku dhacay soomaa taas waa macnaha macnaha zaa'ide inay tahayoo macno gaara ah aysan sheegayn adeeg keliya meesha u joogto laysa ka shay ilaahay baa qur sheegay ayada waa aayada ilaahay asmaadiisa sifaadkiisa si tilmaamta marka hore diidma weye laysa ka shay alle cid la mida haba yaraatee ma jidho kadibna wa huwa alle asamiicu weeye alla wax maqlid og albasiiru alla wax arkid og waa fahamta soomaa laysa ka mili kaafkaas tashbiih ku micnayno macnihii ayadaa khaldamaya oo dhan somaan laysa maahan ka milihi alla cidda u egi shay-un mid u eg ma jiro ilaahay baa wax u sugtay inuu wax u eg marka kaafku waa zaa'id oo ekaansho iyo tashbiih sheegi mayso tawkiid inaa wax adkaysa mooyaane tashbiih hee ma aha marka waa zaa'idaan leenahay labadaa macno ayay inta badan kaafku sheegtaa tadkhul alkaafu cala alismi daahiri lafdan wa maxalan waa intaa sheegi jirnan kalaasadi di'daas inaan ku dhawaaqay macnaheedu maxaa weeye maxaa weeye lafdan soomaan alasad inay kaaf ka dambaysana boos hoos dhigan ayuu hee ayuu yaallaa soomah bosriga ayuu yaal waaya muxamadun kalasadi xoogaa ciraabu noogu tuuray alasad maxaan alkaafu xarfu jar alasad ismun majruurun bilkaaf waa isim lagu hoos dhigay wa calaamatu jarrihi calaamad hoos dhigoona wa kasratun daahira calaamado fara wax lagu hoos dhiga jira laakiin an muxuu ku hoos dhigan yahay kasra maxay yihiin calaamadaha lagu hoos dhigo waan ha iga harin adugu baska ha ka dhicin maalin alla keena shay zaa'id aan noogu soo biiraya shaygaa iska qabo guriga derbigaas intay jeer la dhisaa isleeda hal mar ma la taagay war lacagta u wada haynaya hal mar istaajiya ma dhici kartaa maya maxaa yeele wuu dumaya wuu qoyan yahay markii hore mitr baa la dhisay saasaad biri baa mitrka lagu daray saa markay isla adkaadeen saddexaad lagu daray haddii la adeer lacagta waan hayaa iga taaga hadda wuu dumayaa hadda marka hal mar lama sii karo wixii xoogoo la hayo casharka ku jira lama sii waa in marka xoogaa xoogaa xoogaagii loogu dhiibo waa ina marka ka soo adkaataa waa fahamtay soomaa maalinkai bisha ay noo dhammaato waa inaad meel taagan la fiican oo ka socon karto waaya tadkhulu lkaafu cala lismi lmubhami maxalan duuna lef tusaale muxamadun ka haada muxamed iska sida maxaa layidhahda waan garan doonaa insha ka haada maxaan ah, alkaafu xarfu jer alhaau litambiih daa ismu ishaara mabniyun cala asukuun fii maxalli jer casharka fahamkiisa waxaa ka mid ah xifdisan tahay shayga waa ka waa fahamta soomaa su'aal baa meesha ku jirta meeshu kulaa tadkhulu lkaafu cala alismi almubham bay gashaa muxuu ka tege walismi lmudmar miyuu sheega maya sababtu waxaa weeye xarafka ka afkaayo xarfujarkaai damiir ma galo damiir hee ma galo maxaa damiirada ka mid aha soomaan bika markaan dhao damiirkii meeye soo kaada maa xarfujar kaana hadduu yimaadana ka warama isku darbar isku ahri kaka kaka ma jirto marka xarafkan kaafkaayo xarfujarkaahi wuxuu galaa keliya hee isim daahira ah iyo isim mubhama bes isim mudmara ma galo warkaa waa ku dhacay sooma xarfulaam tufiidu alaaata macaanin saddex macno ayay laamtu leedahay kow alistixqaaq shaygan inuu mutaystay maaha in la siiyey wuu mutaystay xaq buu u yeeshay qaala allahu tacaala alxamdu lilaahi rabbialcaalamiin alxamdu mahad lilaahi alla ayay u sugan tahay alla wuu mutaysta in la mahadiyo yah wuu mutaysta shaygan waa mutaysta macna waxa weeye waa shay uu xaq u leeyahay oo cid ka hor istaagi karta aba yaraatee aysan jirin istixqaaqa baa la dhaa waa fahamta soomaa aljaa'isatu laka jaa'isada adaa iskale xaq baa u yeelata waa mutaysatay waa shay amutaysatay weyaan o labo atamalluk in shay la hantiyo bay ku sheegaysaa laamtu oo maxaa ka mida waa qofku waxa uu shaqaystay xooluhu shaqaystay guryuhu shaqaystay caruur buu leeyahay wakaa laamtaasaa loo adeegsanayaa asagaa iskale soo maa maxaan haysaa almaalu xooluhu yaa iskale litaajiri baa iskale haada alhaatifu lilmucallimi baa iskale haada alfaslu fasalkan lanaa annagaa iskale la waa lahaanshihii tii sheegaysa adaa iskale waa tamalluk waa fahamta soo macan yaa ikhtisaas tamalluk marka waa wixii caqli leh baa laamtaa la siiyaa waa fahamta soomaa ikhtisaas maxay tahay ikhtisaas waxa weeye shay aan wax mulkin karin inaad wax siiso adigu warma fahamte shay aan waxba mulkin karin inaad wax siiso tusaale daaqadaas yaa iskale daaqadan masjidkaa iskale masjidka waxma mulkin karaa yaa wax mulkiya waxa nool soomaa masjidku ma nool yaha marka soo dhagaxun maaha see marka u mulkin karaa mulki maaha ee adiga ayaa u gaar yeelay oo waxaad tidhi masaajidka ayaa daaqadan iskale warkaa ma ku dhacan ikhtisaas adaa u khasisay u gaar yeelay inaansu waxbama yeelan karee warkaa ma ku dhacay markaad dhahaysaa albaabu albaabkani lidaari gurigaa iskale guriga hanti ahaan uma lehe adaa guriga u gaaryeeloo siiyey ikhtisaas baa marka u siisa saddexdaas ayay leeda see u ciraabaynaa waxaan in tadkhulu laa maca alismi daahiri lafdan waa maxallan lafdi iyo maxal ahaanba u gashaa maxaa loo lafdi soo dhigan tusaale lilaahi allaamu xarfu jeer allahna ismun majruurun bilaam waa ism lagu hoos dhigay wa calaamatu jarrihi kasra tadkhulu laa maca alsmi lmudmari wlsmi lmubham labadoo way gashaa maxalan duuna lafdin xarakada hoos dhiga ma muujinayso laakiinse boos hoos dhiga ayay dhiganaysaa labadaba tusaalaha fiiri laka adaa iskale wey haada alqalamu laka adaa iskale lanaa anagaa iskale bal laamtii ku wada damiirkii khafdada ah maxanaysaa lana laka wadwad laki lakuma lakum lakunna la wiilkii maqnaa lahu laha lahuma lahum lahunna oo intaade lahaansho wey lahaansha haada alkitaabu lii anaa iskale annagaa iskale haada alkitaabu lana adaa iskale wiilka dhada laka adaa iskale gabare laki lahaansha sheegaysaa soo maa waka maxaad haysaa markaa allaamu xarfu jer haye alkaafu damiir u abtiri damiirun muttasilun mabniyun xarakada u wataa cala alfatx fii maxalli jer lihaada waqaaluu maa lihaada rasuuli somaan waqaaluu waxay yidhahdeen maa lihaada rasuuli ya'kulu acaama wayamshi fi laswaaq malag in loo soo diray rabeen niman hawl badan bay ahaya ninkanna la midkaayo ma garanaysaa cuntada iyo abdiha iska cunaya see rasuul u noqon karaa rasuul waa inuu malag noqdaay ilaahay baa jawaabta bixinay wuxuu soo diri lahayn dad malaa'igaan uu soo diri lahayn melag oo is binaadamka yaa loo soo dira biniaadan baa loo soo dira lihaada allaamu xarfujar alhaau daa ismu ishaara mabniyun cala asukuuni fii maxali jer baarak allahu fiik ragga baashee la wada aad baanu ammaanaya xuruufu lqasam baan galna xuruufu lqasami waa dhaartii ciraabtooda inaad nusu ka qabata ciraab gaaray leeyihin nusu ka qabo waa wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi qaaluu tallaahi tafta'u hee tadkur yuusuf soo maa haye see loo ciraabayaa halkaa icraab haddaad ka qabsato kulli waa la mid wallaahi maxaa la mida walcasri maxaa la mida walfajri watiini walleyli wduxaa washamsi kulli ciraabtaasaad siinaysaa maantaan dhiganayno warkaa ma ku dhacay iska egde maxaa leeda wallaahi fiiri icraabta la soco alwaawu wowdu waa micnaynayaa fiirsa xarfu jarin waa xaraf waa hoos dhiga wa qasamin dhaarna tilmaamaya allaahi ismun waa isim majruurun lagu hoos dhigay bilwaaw lagu hoos dhigay wa calaamatu jarrihiina maxaa weeye kasratun waa hoosdhig daahiratun fii aakhirihi gadaashiisa ka muuqato wallaahi isama muuqato intaa ma tidhi waxaa la yidhaha aljaaru kan wax hoos dhigaya waa kee kan wax hoos dhigaya waa kee waa wowda soomaan iyo walmajruuru isimka la hoos dhigay waa kee allah kelmaddaa soomaan labadaasi mutacalliqaani waxay ku xidhan yihiin oo xiriir la leeyihiin bimaxduufin kelmad maqan oo taqdiiruhu markii la qiyaaso ay tahay uqsimu waxaan ku dhaaranaya adiga wallaahi micnee haye wallaahi baan hee ku dhaartaye walcasri bal micnee walcasri casarka ayaan walcasri casarka garanay meesha ka muuqataa casr ku dhaartay xaga keenta waa inta qarsoonoo uqsimuya weeye ma fahamti walfajri baan ku dhaartaye fajarkaan ku dhaartaye walleyla habeenka ayaan ku dhaartay ku dhaartaydaasaan muslimka kala dabagashay xagee ka keentay wa taas waa kelmadda ay ku xidhiirsan yihiinoo uqsimu ah warkaama ku dhacay ayib uqsimu maxaa dhahaysaa waa ficil uqsimu ficil nooceeya waa mudaaric wuu godan yahay oo uqsimu warka aad tidhaahday uu godan yahayna rafcatun weeye calaamatu rafcihiina dammatun waa godaal daahiratun ka soo muuqda fii aakhirihi ka muuqda uqsimu sababto uqsimu soo ficil maan yaa dhaartay annagaa dhaaran soo maahan ana anaa dhaarta wey wa faaciluhuna damiirun mustatirun oo ana ah weeyaan aaasaas u ciraab walcasri maxaa dhahaysaa alwaawu lawad alwaawu xarfu jarin waqasamin allahi alcasri ku bedel alcasri aye ismun majruurun bilwaaw wacalaamatu jarihi kasratun daahiratun fii aakhiri intaa markaa tirado kan wax hoos dhigayo aljaaru oo wawda ah iyo kan hoos dhigay keewaya hadda casri wakaa mutacalliqaani way xiriir la leeyihiin bimaxduufin xaraf kelmad maqanoo taqdiiru qiyaas maxaa weeye wad uqsimu maxay tahay iyadu ficilun weeye mudaaricun ah marfuucun ah wa calaamat rafciina dammatun daahira intaad ila akhrinaysaa fahmaysaa intaa maskaxda ku hayso faacilun maxaa weeye damiirun mustatirun oo ana ah walbaaqiina calaa haada minwaal saa kuwad weeye macnaha walcasri saa kuwad oo watiini saa kuwad oo waleyli saa kuwad oo waduxaa saa kuwad oo washamsi saa kuwad oo okaa warkaama ku dhacay xarfurubba rubba soo eeg rubba lahaa shuruuطun hamsa maxay leedahay shan shuruud bay leedahay likay takuuna min xuruufi iljar say xaraf jara u noqoto shan shardi waa inay buuxisaa kow an takuuna musadara hadalka waa inay ugu horaysaa xabadka dhexda kaga jirta iyo hadday ugu dambaysa iyo looma baahna xarfujar maa waa inay hee ugu horaysaa labo an yakuuna smuhaa nakira ruba isimkay hoos dhigaysoo ka dambeynaya isim aan la kala xigin waa inuu nakira waxaa la isim cid gaara ah aan tilmaamayn rajul nin markaa ninka mise lama garanayo soomaahan waa nakiro laakiinse moxamed nin gaara ah, magaciis weeye sooma nakira waxaa la marka isimka aan la kala aqoon cidda iskaleh marka ruba isimkeedu nakira waa inuu yahay saddex an yakuuna smuhaa mawsuuf isimkaas ruba qaadatay waa in la tilmaamay tilmaamtiis waa inu meesha taallaa afar an yakuuna caamiluhaa ruba ficilkeedu ficilan maadiyan ficil maadiya waa inuu yahay ficilka ruba ay qaadanaysa waa ficil maadiya waa inuu yahay nambarka ugu dambe an yakuuna waa inuu ahaadaa haada alcaamilu ficilkaas maadiga ay qaadatay mu'aharan waa inuu ugu dambeeyaa tusaalahan bal fiili rubba rajulin kariimin hee laqiituhu ah. rubba rajulin alla nin yara ninkaasoo kariimin wanaagsan hee laqiituhu aan la kulmay ekade eh, kow horta ruba magu horaysaa shardigaa way buuxisay labo ruba isimka qaatay isim la kala xiga miyaa lama kala xiga soo maahan waa nakiro shardigaana waan buuxinay saddex ruba ficilkeedu meeye sug ruba isimkay qaadato rajul ah tilmaantiis taala haa bal fiila micnaanaya ruba rajulin alla nin badan nin yar ah nin yar ninkaasoo kariimin ah kariimin yee sheegaysaa yaa tilmaamaysaa ninka soo maaha waa haynaa inoo saxiix nambarka afaraad ficilka la qiyasoo ficil maadiya maah hadduu haduu noqda yalqaa buu noqonayaa hadee waan ku allaqaya waa maadi isna waa haynaa haye ma ugu dambeeyaa kelmadda jumladda ah. shuruuddii waan buuxina markaa shuruud aan buuxino waxay noqonaysaa markaa ruba xaraf waa hoos dhigan see u icraabaysaa sidaan icraabtan sii meeshaa ruba ku aragtana icraabtaas sii war miyaa kaa lumaysaa baash yaa haye ruba waxaa leedaha waa xarfu jarin waa xaraf wax hoos dhiga shabiihin bizaa'id zaa'idna u eg macnaheed waxa weeye xaraf wax hoos dhigoo asala ma aha ilan shuruudba meesha ku joogaayay haddii shuruudda la waayo macnaheed waxaa weeye macnaha wuu iska tegahayaa soomaan maadaama uusan min la mid ahayn oo ila min se xaraf wax hoos dhiga u noqoto mashruudba u baahanta waa asal marka waa asal tan laakiinse shuruudda u baahatay saa macnaheed waxa weeye asal ma ahee waa waa shay ka agdhow weeye marka waxaa leenaha waa xaraf shabiih bizaa'id ah inuusan shaqayn mid u dhow haye rajulin bal fiiri dhihi mayo saasaa u arinaysaa rajul waa mubtada waa mubtadaun marfuuc wacalaamatu rafcihi dammatun muqadaratun calaa eg rajulin sama hoos dhigna xaggan bal fiiriya rajulin waxaan waa mubtada mubtadaha rajulna wuu godan yahay marfuuc weeye baanidhi oo godaalkii mee wa calaamatu rafci calaamaduhu godan yahayna dammatun weeye meeda dammadii ku qarsoon calaa aakhirihi laamta ku qarsoon manaca waxaa diiday min duhuuriha inay soo muuqato rajulun in la yidhaahdo waxaa diiday ishtiqaalu lmaxalli laamtii booskii laamtaahayoo la godi lahaa baa wuxuu ku mashquulay bixarakati xarfi ljari ruba xarafka ruba la yidha xarakadiisiibu ku mashquul oo ruba xarakadiisu maxaa weeye soo xarafa hoos dhiga ma ahan maxay saaraysaa hoosdhig soomahan hoosdhigaas darteed ayaa buuxisay meeshii rajulin ahaydoo saasaa loo godi waayay ee way godan hoos baa la gala maogti kariimin maxaa leedaha waa sifatun waa tilmaan rajul tilmaamaysa wa sifatu lmajruuri majruur ka soco laqiitu ficlun wa faacilun wa mafcuulu bihi laqii waa ficil tu'dana waa faacil huduna waa mafcuulkii waa baran doonaa insha allah wljumlatu min alficli wlfaacil fii maxali rafi khabar lmubtada sidaa haddee u taal baa rubo kasta u cilaabaysa waa fahamta soo maah insha allah si fiican ba u faahfaa ayadaa bannaanka imaan doonta su'aalahaas ka soo shaqee soo icraab saacatulmiskiina baan quudiye tusaale fasaxaga kugu yaal mid baa ciraabtiisa haysataa ila albeyti mid baa haysataa soo ciraabnaa la mida haadaa mid baa lamida soo ciaabna ilayka mid baa lamida waalcasri annaga ka shaqayna hadda soomayn waayahay claamaat اlficli qaala اlmusanif raximah اllah shiikhu wuxuu yidhi wاlficilu yucrafu biqad iyo wasiin iyo wataai tacniif asaakina tanna waa fududahay ficilka wuxuu waxaa lagu yaqaanaa qad inay gasho meesha qad ku jirto waa arki doonta wasiinna meesha siina gashaay waa ficil wa sawfa sawfa meesha gashaay waa ficil wa taai taniifi saakina tacda reebanoo dumarka tilmaantaana maxaa weeye waa ficil meeshay gashaay sharaxa wuxuu yidhi darasnaa fi darsi saay waxaan ku soo dhigannay maa yatacallaqu bilasmaa waxay isim ku tacalluqay min calaamaatin calaamadihii isimka wa aqsaamin qaymihii ficil isimka soomaan soo dhigan iyo wa macaanii xuruufiljar iyo xuruufiljarka macnahoodii intaaba dhakada ka qabo warshay kasta markaa dhigataah meel iska saar taraakum yuusan kugu dhicin wa fii hada albaabi natacallam waxaan baranaynaa aqsaama alficili iyo wa calaamaatihi warkaama ku dhacay kaladhigdhig baasha o macna tacriif tacriifkii aan soo sheegnay cafwan ma boode ficil maxaa la yidhahdaa icilsmsoo dhigan ficilo maxaa tahay ficil la yidhaahdaa kelimatun waa kelmad dallad ku tusisay calaa macnan fii nafsiha nafteeda bay macno kaaga sheegsa markaa maqasho caladuul macnihii waa fahmaysaa labo haye waqtaranat waxayna la xidhiirtaa biaxad اlasminati aaaadexda waqti mid ka ah la xidhiira saddex waqti maxaa weeye waqti soo socda waqti tegey iyo mid hee hadda la joogo markii caadi loo dhigo muxuu noqonayaa maadi waa mid tegey mudaaric waa mid hadda jooga iyo amar mid amar lagu siinayo soo socda amarku markaa hadalka lagu siiyo kadib wuu imaanaya soomaa saddexdaas mid baa la xidhiidhaa koo macnaa ku siinaysaa waqtina bay kuu sheegaysaa macna tacriif waxaa weeye alficilu yaatii biamrayn ficilku laba siyaabood buu ku imaadaa kow an yufiida macnan fii nafsi inuu macna kuu sheego labo an yaqtarina bizaman waqti buu la xidhiirsanaya sawaaun kaana maadiyan aw xaadiran aw mustaqbala tusaalaha fiiri qaama zayd markaa yidhi fa haadihi alkalima qaama ah tadullunaa waxayna tusinaysaa anna hunaaka qiyaam istaag inuu jiro waa macnihii ay sheegaysay istaag bay noo sheegta horta koo wahaadaa huwa macnaaha macnahan leeyaha macna waa inay kuu sheegtaan macnaha laga wadaayo waa kaas labo wa aydan tadkuru lana waqta alqiyaam waqtigii la istaagana way noo sheegaysaa oo ah wa huwa almaadi waa waqtigii tegey soo maa warkaa ma ku dhacay maxay noo sheegta dahaba maxay noo sheegaysaa tegid iyo in waqti hore la tegey calima wuu ogaada maxay noo sheegta albaabka ka fura gabdhaha dhabo macanay noo sheegaysaa kow haye ogaansho in wax la ogaaday labo iyo in mar hore waxaan la ogaaday soomaan uktub markaan qor laba shaqay noo sheegaysa qorid in la iska rabo iyo in he shaqadan bilaabanaysa ayee hee soo socoto hadda aan la qabanayn okaam oh, alficlu alaa anwaac maadin wa mudaaricun wa ficlu amrin intaas intaas ayaa loo qaybinaya haye tusaale qaala waa maadi yaquulu wuxuu dhahayaa hadduu markii wadaa waa mudaaric qul amar weeye qul maxaa weeye waa amar baaraka allahu fiikum haye dakara almusanif wuxuu noo sheegay alaaa calaamaatin lilficli saddex calaamooduu ficilka noogu sheegay wabada'a wuxuuna ku bilaaba bidikri qad qad buu ku bilaaba qad bal fiili war qad maanta markaad dhigato waa inaa meel ku ogtahay waxaanidhi qadka xarafka qad la yidhaahdaa tadkhulu waxay gashaa cala alficli almaadi ficilka maadigaabay gashaa bes bes maaha cafwan soo soctata kalena markaad ficilka maadigaa gasho fa tufiidu macnayni laba arrimood bay noo sheegaysaa shay wakhtigiisi la joogo ad qaamatimarkii la addimayo allahu akbar allahu akbar ashhadusheikhaa noo addima subax kasta baarak allah fi marka la aqimayo ashhadu an ah, laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamed qad qaamat isala macnaheedu muxuu yahay wakhtigii salaada ayaa la joogaa wakhtigii bay noo sheegsa hadda warka ma ku dhacay yah qad jaaa muxamed maxamed waa yimi wakhtigii imaansha inu jooga dhici karta haye qad qaamat waa taqriib hay waqtigiisi la gaaray inoo sheegto labo taxqiiq shay la hubo inay noo sheegto qad aflaxa almu'minuun xaqiiqo waxaa ah mu'miniintu inay liibaanaan shaki baa ku jira yaa in mu'miniintu liibaanaan shaki maa ku jira shaki kuma jiro wakac watadkhulu waxay gashaa qad haddana cala alficli almudaaric mudaaricana way gashaa fatufiidu macnayni isna laba faa'iiday noo sheegaysaa markay mudaaraca gasho kow attakiiru wax badan inay noo sheegto tusaale qad yanjaxu qofka dadaalaa inuu guulaysto ayaa dhici karta ayaa badan intee qofka dadaala inuu guulaysta meertans waa badan tahay ay badan tahay soo maaha takhiir bay labo taqliil wax yar inay noo sheegto qad yasduqu lkaduub beenlowg been hawaasku inuu run sheega dhici karta intay run ka suginaa kaasoo kale nebigaa w ah, shaydaan baa wuxuu soo dhigay nin maskiina markaasaa xoolihiis dhaqda asagoo xadirabaa waxaa qabtay ninkii la dhihi jiray abaa hurayraa qabtay dhow odagii shaydaana qaylu walaalow gacaliyo iska siidaa maskiin ilaahaybaa ciyaalbaa iyo wuu iska sii saddex jee markaa saa dhacday markii afaraad buu ku sii nebigu markasta subaxdiibuu nebiga u sheegay nebi maxamedow markays arkaan saaxiibkaa muxuu sameeyey waa iska fasaxbi naftii baa qabatay maalinkii labaad naftiiba maalinka saddexaad buu yidhi haye wuxuu yidhi maanta ku sii deynmayo wallee ka tahay isna garamayo inuu ibliis yahay nebiguse waa og yahay ninka adduunka rogay oo subax la qabanayo tuuga inuu ibliis yahay wuxuu yidhi haye markuu isli shaydaanku subaxdii baa lagu arki doonaayo lagu sii deynmayo kelmad baan kuu sheegaya haddaa samayso shaydaanku aa kanasanays oo muxuu yahay aytu kursiga akhri buy kiniinkii laysaga dhicin lahaa buu noo sheegay <laughs> daawadii laysaga dhicin lahaa buuna wuu sii daayay ilan abiroh cilmiguu dalba cilmiguu helo moogta ninkii xaalay naftii qabataykursi buu ii sheegay in shaydaanka laysaga dhiciyo nabigu wuxuu yidhi sadaqa run buu sheega wahuwa kaduub waana beenhawaas laakiinse maanta runbaa ka soo fikatayo dan baa u geysay marka nin beenlow ah intuu run sheegaayo way yartahay soo maahan qad yasduqu lkadiib wey macnuhu waaya qad se u ciraabaysaa qad waxaa leenaha waa xarfu taxqiiq waa xaraf shay lahuba tilmaamaya maadibagahaadee aflaxa waa ficlu maadi iska qabo xoogaa yarkaayo birrifta lagu siinayo ku celceli aflaxa maxaad haysaa ila akhri waa ku qoran tahay ficlu maadin mabniyun calal waa ficil maadiyo fatxadiisu joogto tahay haye laa maxalla lahu wakaa almu'minuun waa dadkii liibaanayey faacilun marfuuc waa faacil godan muxuu ku godan yaha waa gaari doonaa qad waatan xarfu tacliilin wa takiir ynjaxu maxaanaysaa ficil mudaarica marfuuc wa calaamatu rafcihi yaa liibaanaya almujtahid soo maahan faacilun marfuucun wa calaamatu dammatun weeyaan hada wbاllahi towfiiq wsal اllah عlى sayidina muxamed wعlى آlihi وصaxbihi أجmaciin